bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhruhm shaykhuna shaykh صaxib bn cbd اllahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sfayim bn cayna can caruni diiran cali qaabus mawla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وآlihi wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lard yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul mutun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعin yfuz bsacاadة الcجل الأجل fahada huwa اlmجlis السابع situn majalis إqrاء وشharxi kitabi macaalim الsuنة النبوية fي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 noqoni baabkaas oon xadiidka koowaad aan soo sheegnay nabigeen inuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam qofka geeriyoodo soonna lagu leeyahay qofka raximkiisa ee qariibkiisa ayaa ka sooma waa tii aan soo marnay xalay xadiidka kun sideed boqol iyo sideed iyo soddonaad can ibni cabaas waxaa radi allahu tacala anhuma qaluu abdulahi bn cabaas jaءa rajulu nin baa u yimid ila nebi yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqala wuxuu ya rasuula rasuulka allow ina ummii hooyaday maatat way dhimatay wa calayha sowmu shahrin hal bil soonkeed ayaa lagu leeyahay afa aqdiihi canha miyaan ka qadaya qaala wuxuu yihi nacamha fa daynullaahi deynta alle ayaa xaqu mudnaan badan an yuqdaa in la guda saas ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali waslem buhari muslim xadiis soo saaray marka qofka haddii marba uu geeriyoodo soonna lagu leeyahay qofkii raximkiisa ahaa oo qariibkiisa ahaa inuu ka qadayo arintaas ayaa haboon waa dayn alla subxaana watacala uu addoonka kuleeyahay marka deynta alle deynta aadamiga in deynta alla la hormariya ayaaba haboon ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabun man aftara khaa'an qofkii gaf u afura oo xilligii afurkaon la gaarin afura xukunkiisa muxuu noqonayaa xadiidku sideed boqol iyo sagaal iyo soddonaad can asmaa binti abi bakrin radi allahu taala ardaha qaala waxay tihi asmaa aftarnaa waan afurnay calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga zamankiisa ayaan afurnay fii yowmi haymin maalin daruur ay jirtay uma intaa kadib alacat ishamsu qoraxdii ayaa soo dhalatay oo baxday qoraxdii inay dhacday ayagoo u qaatay ay afureen kadibna qoraxdii ayaa soo baxday oo markii ay daruurtii meeshii ka leexatay ama ay banaysay ayaa waxaa soo baxday qoraxdii oon weli dhicin waayahay qiila lihishaam hishaam oo ruwaadda xadiid ka mid ah ayaa waxaa la yidhi fa umiruu bilqadaa inay qadayaan miyaa marka la faray haddii ay sidaa dhacday oo qoraxdii oon dhicin intay ismoodsiiyeen ay afureen inay qadayaan miyaa la faray qaala wuxuu yidhi buddun min alqadaa ay laa budda min alqadaa in la qadayo lagama marmaayo lamana mana hurayso weeyaan saas ayuu yihi raximah llahu ramata waasica wa qaala macmar wuxuu yidhi samictu hishaam baan ka maqlay isagoo lah samictu waxaan ka maqlay hishaam hishaam laa adri ma ogi aqadow miyay qadayeen am laa miyayna qadaynin aniga ma ogsooni saas ayay muxuu ahaa leeyahay macmar inuu ka wariyey hishaam raximahum allahu raxmatan waasica marka qofka hadii gef uu ku dhaca oo gefkaasna xilligii afurka on la gaarin qofka iska afuro iska dhargo kadibna qoraxdiio weli dhicin la arko waxa weeyaan dembow ma lahan inta harsanna u afhaysani maaninna wuu soo qadaynaya wallaahu aclam imaam bukhari xadiis soo saaray baabu jawaasi sawmi soonka bannaanaantiisa iyo walfitri afurka bannaanaantiisa lilmusaafiri qofka dumarba musaafir noqda uu safar gala in ay u siman yihiin inuu afuro ee inuu soonka haysta ayuu baabkan u baab yahay xadiidku boqol iyo afartanaad can taawuus waxaa laga wariyay kaysaan raximah an ibn cabaas wuxuu ka wala radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi cbdullahi bn cabaas kharaja rasuululah nabiga all ayaa ka baxay min almadiinati magaalada madiina ilaa makata maka ayuu nabigan u aaday sala allahu calayh waali wasalam hab wuxuu baxayba fa saama nabigeena wuu soomay xataa balaqa ila nabiga maka markuu aadaa dhowr shay buu u aadi jiray qodobka koobaad cumro kan labaadna xaj kan saddexaadna furasho iyo muxuu ahaa haswi intaba nabigan wuu aadi jiray sala allahu calayhi waali wasalam kharaja rasuullah nabig al ayaa u baxay ila madiinati magaalada madiina min almadiinati magaalada madiina ka baxay ilaa makata maka ayuu nabigan u baxay sal lla ly slam fa saama nabigeena kadibna wuu soomay xataa balaqa ilaa uu ka gaara cusfaana meesha cusfaan la yihahdo in badan waxaan soo marnay cusfaan iyadoo laga sheekayna magaalada maka marka laga soo baxa oo madiina loo soo baxa waa magaalo yaroo dhexda ku taalla oo hadda si fiican loo dhisay si fiican u dhisan weeyaan uma intaa kadib dacaa nabiga wuxuu u yeehay bimaain biyo ilaa yadayhi labadiisa gacnooduu u saramariyey say noqonaysa yani ilaa fiihi waa riwaayaad kale cadaynayso afkiisu nabigana kor ugu qaaday biyihii u cabay sala allahu calayhi waali wasalam liyuriyahu nnaas amaba liyuriyahu inuu tusiya biyaha iyaga annaas dadka inuu tusiyo oo biyahan uu nabigeena kor u qaaday inay dadka arkaan ayuu nabigeena kor ugu qaaday ilaa afka uu ka gaarsiiyo fa aftara kadibna wuu afuray sala allahu alay waslem xataa qadima makata magaalada maka ilaa uu gaaro wadalika arrinkaana fii ramadaana bil ramadaan ayay ahayd weeyaan fakaa ibnu cabaas cbdullahi bn cabaas wuxuu yaquulu mid yidhahdo qad saama rasuula nabiga alla wuu soomay wa aftara nabiga wuu afuray isagoo muxuu ah musaafira faman shaa qofkii doona saama wuu soomi waman shaa qofkii doona aftara wuu afuri weeyaan nabigeena sala allahu alay slam isagoo sooman ayuu muxuu ahaa maka magaalada madiina ka baxo maka aaday cusfaan markuu gaaray intaa wuu soomaye ile cusfaan iyo maka cusfaan iyo madiine qof aanan baabuur wadanin dhowr maalmood ayay meesha qaadanaysaa ilaa sagaal maalmood ayaa nabigeena sal allah alay waslem xajku aad ay ku qaadatay min maka magaalada muxuu ahaa madiine ilaa maka ilaa u ka taga sala allahu calayhi waali marka in cusfaan uu ku gaara islaamaalnimadii maaha ee uu soomay nabigeena sal alla alay kadib maalmaalmaha ka mid ah, markuu cusfaan jooga oo wakhti muxuu ahaa maalin la jooga ayuu nabigeena kor u qaaday biyo wuu cabay wuu afuray kadibna ilaa maka uu ka tagana sidaa ayuu iskaga afurnaa ibnu cabaas marka wuxuu qofkii raba isagoo sooman inuu mxuu ahaa safarkiisa wato dhib ma lahan qofkii doonana wa waa ruqsad ilaahi subxaana wa tacaala saas ayuu cbdullahi bin caasley radi allahu tacaala canhu ardaa waayahay xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadid kun sideed boqol iyo ko anas bin malik waxaa lg radi allahu taala arda qal anas kunaa waxaana nusaafiru safarna maca nabiy laga safarna sal la alay sl nabigeena falam yacib muusan ceebaynin asaa'imu kii soonnaa cala almuftiri kii wala walalmufdiri kii afurayna cala saa'imikiisuna kuma cebayn bukhari muslim ee soo saaray marka waxyaabaha noocaasa oo ruqsada ilaahi subxaana watacaala iyo waxyaabaha mubaaxaadka ama waxyaabaha manduubaadka ah qofka qofka kale inuu ku ceebayo oo diraa war anba saasaan yeeli adi maxad u yeeli weyde oo lagu collaytamo wax gar ah ma ahan weyaan diinna ma ahan baabu niyati fi siyaam soomka in la niyeysay ayuu baabkan u baab yahay oo habeenkii in soonka la niyeysto oo berri inaad soomaysa intaadan mxua fajarka usan dilaacin ka hore in la niyeysto xukunkeeda wuxuu noqonayaa hadii farad uu yahay oo soomu ramadaana ama uu qado yahay waa inaad niyeysata waa inaad niyeysato weeyaano intaad mxuu ahaa qorax intaynan mxuaa fajarka usan dilaacin waa inaad niyeysato haddii laakiin naafilo iyo sunno ay tahay haddii ay naafilo tahay haddii aad waxbaba cunin xataa awalka hore inaad niyeysan kartaa haddii intaad soo kacda aad adan waxba afka saarin shan saac afar saac iyadoo la gaaray aad iska niyeysata waxba dhibaata ma lahan weyaan nabigan ayaana samayn jiray sala allahu calayhi waali wasalam can xafsata waxaa laga wariyey binti cumar zawji nabiyi sala allahu alayhi waali waslm radia allahu tacala ardaha ummi lmuminiin ana rasul rasuulka al sal slam qala rasul wuxuu man lam yujmic qofka aanan go-aansanin aiyaama soonka oo niyeysanin qabla alfajri salaada fajr ka hore falaa iyaama lahu soon ma laha weyaan waa soomkii faradka ahaa siaan hore u sheegnay abu daawuud tirmidi ibnu maaja darimi ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa baabu sawmi yowmi shaki maalinta shakiga oo maanta maalin soomba mise maanta waa maalin ciideed maanta ma maalin muxuu ahay soomba mise waa maalin shacbaan maalin shakiga uu ku jira oonan meel go-aan la haynin soomka la sooma in uusan sax ahayn oon la ogoleen ayuu baabkan u baab yahay nacam yowmu shakiga in la sooma weliba khaasatan marka shacbaanka laga baxa oo ramadaanka la geliy markaasaa u badan weeyaan xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad can silata ibni zufar waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahenay cinda camaar ibni yaasir radia taala arda camaar ibni yaasir waa taqaan waa raggii rag u horreeyey oo dacwadii diinta qaata oo nabigan u gargaara sala allahu alay w badan ay ka soo gaarto faamilkiisa iyo reerkiisa weeyaan kunaa waxaan cinda camaar ibni yaasir ayaan la joognay fi lyowmi maalin aladii maalinkaas yushaku fiihi la shakiyo maalin shaki aan isla joognay manigu maanta maysoon tahay maya maysoon ahayno oy shacbaan tahay lagu shakisan yahay kow arrintan waxaa keeni bishii tiradeeda inay dhammaanin bilna aan la arkin amaba lagu shakisan yaho muxuu ahaa bishii ma labaatan iyo sagaal ba mise soddon lagu shakisan yahay fa utiya kadibna waxaa loo keenay bishaatin neef ayaa loo keenay neef ari ah hilibkii ayaa loo keenay weeyaan fatanaxaa bacdu alqowmi dadka qayb ka mid ah ayaa marka hilibkii ka fogaadeenoo ka durkeen oo agga ka istaageen oonan faraha la gelin fa qaala wuxuu yidhi man saama qofkii sowma hada alyowmi maalinkan qofkii sooma faqad casaa abalqaasim sala allahu calayhi waali waslem qaasin aabihii ah oo nabigeenna moxamed sala allahu caleyh waali waslem ku caasiyey qofka isaga maanta qofkii sowma saas ayuu yidhi wey marka yowmushakiga soomkiisa waa qof cisyaan ku dhacay qofkii maalinta iyadoo sooma xadiidkaas abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni iyo daarimi waana xadiis saxiix weyaan baabun idaa akhطa'a alqowmu alhilaal idaa akhطa'a haddii ay ku gafaan alqowmu dadkii alhilaala bishi ya khata hadduu dhaca oo waxaa weeyaan bishii gaf u dhaca oo sidii habeen hore aan soo maraynay ama xalay aan soo maraynay oo ahay dadkii eh, bisha arkay dadkii bisha arkay kadibna waxaa weeyaan magaalada madiina oo laga soomaya imaaday sidaasoo kale iyo wix la midka weeyaan xadiid kun siddeed boqol iyo saddex iyo afartanaad hay xadiid iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana nabiya nabigeena sala allahu alayh wali slm qal nabigeena wuxuu yidhi maxaa idin qoran ana nabiyu ma idin qoran nabiyu ma idin qoran ana nabiyu inay ahayn adinku waa ogsoontihin maxaa yeelay waxaa weeyaan ismiga ismiga ina muxuu noqdaa waad garanaysaan marka ana nabiya nabigeena sal la sl qal nabigeena wuxuu yidhi wa fitrukum afurkiinna yowma tuftiruuna waa maalintaad afuraysaan weeyaan wa adxaakum ciiduladxaagiinada yowma tudaxuuna maalintaad xoolaha gowracaysaan gowracaysaan weeyaan wa kullu carafata carafo dhammaanteedna xuduudka carafo dhammaantiina mowqifun waa meel la istaago meel la istaago weeyaan wa kullu minan mina dhammaanteedna manxarun waa meel wax lagu gowraco xoolihii hadyiga iyo adaaxidii meel lagu gowraco weyaan wa kullu fijaaji makkata makka gooladaheeda iyo luuqluuqyaheedao dhan manxarun waa meel wax lagu gowraco yadna kullu jamcin musdelifo dhammaanteedna mowqifun waa meel la istaago saas ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm axkaamta meeshan ku jirta waxaa ka mid a ah, in maalinta ciidulfitriga waa maalinta ummadda ay afurayaan ay ummadda afuraan weyaan taas ayaa yowmu fitr la yidhahdaa maalinta adxadana waa maalinta dadka ay ciidayaan xoolaha ay gowracayaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali waslem arrinta ayada marka waxaa laga dheehan karaa istishaaf waxay dhahaan yustashaf minha in isu imaadkaas iyo ummadda maalinta ay wada gowracanayaan ummadda maalinta ay wada afurayaan ummadda maalinta ay isu imaanayaan maqsuud khaas ah iyo dan gooni ah ina sharciga uu kale yahay ijtimaacu اlkelima idhaaru اlquwa alta'aaluf atazaawur alfarax aljamaaci waxyaabo badan in muxuu ahaa ila sharciga uu ka leeyahay ayaa laga dheehan karaa weyaan carafa dhammaanteed marka iyadna waa mowqif xuduudka carafa ama ka istaag meesha hadda maanta loo yaqaana jabaluraxma ay u yaqaanaan dadka oo waxaa weeya nabigeena sala allahu aleyh waslm agtiisa uu istaagay cinda sakharaat meelaha dhagxaanta ay yeeleen uu nabiga istaagay ayagana ay dhagaxaas ku dulaynayaanoo dad badan xataa ay ku dhintaan dad badan baa ku dhintay jabalurama il halkaasay fuulayaan nabigeenana muusan fulin sala allahu alayh waali waslm agti halkaasuu istaagay halkaasuu alla ku baryay subxana wa tacaala ilaa qoraxda ay ka dhacdo marka meesha ayadaa istaag ama daraf istaag ama daraf istaag ama daraf istaag ama namira masjid namira qeybta m ku jirta carafa ila laba qaybood weyaan qeybta kacbada xaggeed soo xigto oo galbeedka soo xigto dhanka isaga carafa kuma jirta masjidka laba qaybooda ah, calaamado ayaana ku yeelaan marka qeybta ayada ama istaag oo gudaha ah, oo ku jirta carafa xuduudkeeda ama daraf kale istaag ama meesha jabalrax maanta loo yaqaan istaag carafa meel aska istaagtaba kullaha mowqif ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam mina sidoo kale xuduudka mina dhammaanteed meel kastood xoolaha kaga gowracato oo hadigaad gowracata waa manxar meel wax lagu gowraco weya waana ku ansaxaysaa maka luuq kasta iyo goolad kasta iyo xaafad kastood maka ku taalla ood xoolihii hadigi ku gowracdana waa la mid musdelifa rabbigan uu leh wa tacaala waxaa weeyaan eh, aayadda qur-aanka fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam ilaahay ku xus subxaana wa tacaala meesha mashcal xaraam loo yaqaano uu yidhi rabbiga u le subxaana wa tacaala marka musdelifo dhammaanteedna haddii aad meel ka istaagto wuquufkii waa ku ansaxayaa marka ragga aanan xajka aanan tegin axkaamta xajkana aan aqoonin gowracan muxuu ahaa uquufkan istaagaan muxuu ahaa oo mina muxuu ahaa wax lagu gowrici maka wax lagu gowrici waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala xajka idin yasiro allah noo yasir dhammaanteen marka qofka alimaam ibn ibnu xasm aلظaahiri raximah اllah saaxib اlmuxalla ayaa markuu ka hadlayay baabulxajka masaa'il ayuu muxuu ahaa ku yaro turanturooday culimada marka waxay leeyihiin waa ninka ad taqaanaan oo xujadiisa iyo meesha ay joogta aad la yaabaysa muxalla haddii aad akhriso waxaad leedahay muxuu aha ninkan wax ka daba hadli kara miyaa jira ku geli ya waad la yaabaysaa yani masalada wuxuu u gooynayaa toorriyu ku jari rab khalaas wabilahi towfiiq xidad iyo wuxuu reebaa haba yaraatee lama arko cidda gaadaysh ka imaada marka waa inay muxuua jid kala marto dhib kama yara marka calcumuum waana adiladiis aad bay qawi u tahay inkastoo dee uu daahir u yahay marka ibnu xasm caleyh raxmat ullah ayaa waaa masaajid marka ku tunanturooday culimada waxay ugu cudurdaareen waxay leeyihin liannahu lam yaxuj maxaa yeelay sababta uu axkaam alxajka ugu khaldami waxaa yeelaysa muusan xajinin marka xajka waxa ka mid yahay abwaabta qofka inuu mxuu xajiya mooyane uusan sidii ay ahayd uusan ugu bogan karin sida dhabta saas weyaan waxaa yeele raggii culimada ahaa oo soddon afartan sana akhrinayey kitaab alxaj oo ummadda u dhigaayay markaa xajka imaadaan waxay noqonayaan gacanqabad qabad ay noqonayaan sida ilmihi yara oo muxuu ahaa ambaday ama lunsana waayahay saas weeyaan abu daawud tirmidi ibnu maaja waa xadii saxiix weyan baabun maa yuftiru calayhi saa'imu qofka sooman muxuu ku afuraya macaano geelo ku afuri ma biyo ku afuri ma timiru ku afuri waa noo imaanaya xadiidku sideed boqol iyo shan iyo afartanaad can anas malik waxaal radi allahu taala arda qala wuxu uhi anas kaana rasul rasulka al wuxu ahy sal slam yuftiru mid ku afura calaa rutabaatin timir qoyan rutabka waa timirta marka geedka laga soo jara oo weli ayna qalanin rutabaat ayaa la yihahdaa yacni jamcu rutab rutab oo la jamci weeyaan rutabaat Eh, timir qoyan ayuu ku afuri jiray qiila eh, qabla an yusalida qabla an yusali intuusan nabiga tukanin ka hor calayhi salatu salaam faidaa lam takun haddii ayna halkaa oolin oon gacan lagu haynin rutabaatun xoogahoo timir hoo qoyan aanan gacan lagu haynin fa calaa tamaraatin timir caadi ah dhowr timirood ayuu nabiga ku afuri jiray sal slm haalibanna witir ayuu nabigana ku afuri jirayoo saddex iyo eh, hal iyo shan iyo toddoba iyo saas weeyaan fain lam takun haddii marka aan timirba ama mid qoyan ama mid qalalan xasa nabigu wuxuu cantoobsan jiray xasawaatin cantoobsasho oo min maain biyoah intuu saas muxuu ah u darsado ayuu nabigeena ku afuri jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam abu daawud tirmidi waana xadiis xasan saxiix weeyaan baabu maa yaquulu saaimu cinda aliftaar markuu qofka afura muxuu dhihi iska oo biyaha iska daldalaya cunnada xadid kun boqol iyo lix iyo afartanaad can marwan ibni salim xalw almuqafac raximah llah qaala wuxuu yih raytu xaraka ibni cumar cabdullahi bni cumar radi allahu taala arda yaqbidu isagoo saa u qabani calaa lixyatihi garkiisa isagoo saa u qabani cabdillahi bin cumar oo garka saa ugu dhegi ayaan arkay garkuu saa u qabanaya kow fa yaqacu kadibna jaro maa zaada cala alkafi cantooba oo gacanta saa intay qabata wixii ka dheeriya oo ka soo baxa intaan waxaa weeyaan saa u jari annaga dee keena xaggoo ragga akhyaarta oo muxuu ahaa ilahi subxana wa taala oo ku manaystay markay soo qabtaan oo ka raaracsan bakistaanta iyo hindida iyo soomaalida qofqofka iyo waa laga yaaba laakiin anaga maxaan jirnaaba wixii ma soo gaaraysaba mogta waad aragtaan marka markay dhabsiyaan markuu dhabsiiya wixii ka soo baxo hoose ayuu ka jarjiray saas ayuu leeyahay ninkaas saalim ah marwan ibn saalim raximah llah maa zaada cala alkafi ayuu goon jiray wa qaala wuxuu yidhi kaana rasu rsulka a sal slm idaa aftara markuu afura qaala wuxuu dhihi jiray dahaba dama'u oonkii wuu tagay wabtallat alcuruuqu xidadihiina way qoyeen xidadihii qalalay oo biyalaanta ay ku dhacday way qoyeen wa habata alajru ajirkana wuu sugnaaday in shaa allahu tacaala saas ayuu nabigan dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam muxuu u sheegayaa marka saalim garkiisa iyo qabashadiis muxuu sheegayaa waxaa weeyaan wuxuu xaqiijinayaa inuu muxuu ahaa cabdullahi bin cumar arkay oo maqal bas ay ahayn aragti iyo xataa ficilkiisa aqoon hoose uu leeyahay ayuu cadaynayaa raximah اllah abu dawuud waa xadiid xasan nacam baabun ducaau saa'imi qofka sooman inuu u ducooya liman yuftiru cindahu qofka agtiisu ka afura qofka qofka sooman qofka afurya inuu qofka soonnaa duceeyo iyo ducada siduu ugu ducayna ayuu baabkan u baabiy in cunno lagaa rarjiyey oo soon lagu afuriyo kadibna aad qabsata gar ahan saxna ma ahan maxaa yeele ixsaan baa lagu sameeyey mukaafa waa inaad samayso haddii aad awoodi weydana waa inaad ducayso weyaan waayahay xadiidkun sideed boqol iyo afartanaad can anas malik waxaa lg radi taala arda ana nabiya nabigeena sal l slm kana wuxuu nabigeena idaa aftara hadduu afura cinda unaasin dad agtood duu nabigeena ku afuro sala allahu calayhi waali waslem nabigeenna wuxuu ahaa haddii xataa looga yeero dilf iyo mejin iyo qoob looga yeero nabigan wuu ajiibi jiray sala allahu calayhi waali waslem kabasho biyo looga yeero nabigan wuu ajiibi jiray alayh slat slam tawaaduca iyo dadka qalbigood inuu ilaaliyo inuu aabbo u wada noqdo nabigeena sal allahu alayhi ali waslm dhaqankiisaas ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi aftara wa afuray cindakum aftara ha afuro cindakum agtiina asaa'imuuna kuwa sooman ha ku afureyna oo daa'iman dad khayrkooda uu badan yahay oo dadka afuriya allah idinka dhiga waa amaba waa ku afureen xaaladii haba caday nabigeena sal slm agtiina kuwa soomna ayaa ku afuray wa akala طacaamukum alabraar cunadiina dadka baariyaalka ha cuneyno nin alla u soonnaa maantao dhan inuu agtaada ka afuro waa nicmo ad weyn wa tanazalat ha kusoo degto calaykum korkiin almalaaikatu malaigtana ha kusoo degta weeyaan xaaladii ayad ahayd inuu cabiraana dhib ma lahan oo nabiga uu leeyahay waxaa weeyaan agtiina kuu soonaaya ku afuray kuwa baariyaalka nabi maxamed ku jiray cala sl aya agtiina mxuu ahaa ayaa ku afuray muxuu ahaa sidoo kale cunadiina ay cuneen cafwan malaaigta allana aan kusoo degtay inuu ihbaar loo dhigana dhib ma lahan agtiina kuwa soona ha ka afureeno cunadiina dadka baari halka ha cuneeno malaaigta allana in kusoo degta saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay sl imam daarimi isnaadu saxiix weeyaan baabun maa yuqaalu cinda ru'yati alhilaal bishi markay bilato maxaa la dhihi bildhuri miyaa la dhihi sida dhaqanka soomaalidaha mise wax kala la ahrin waa kan marka dhegeysto wax la ahrin hadii kun siddeed boqol iyo siddeed iyo afartanaad can talxata ibni cubaydillahi waxaa laga wariyey radia allahu taala anu ardah talxa ibni cubaydillahi waa ninkaa taqaaneen oo waxaa weeyaan raggii jannada loogu bishaaray ka mid ahaa radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal sl kaana wuxua nabigeena idaa raa hadduu arka hilaala bish hadduu arka qaala wuxuu dhihi jiri allaahuma allow ahilahu noo dhali oo noo birqi calaynaa dushanaga bilyumni baraka ilaahay baraka nooga bil bisha waliimaani iimaan baraka maal baraka cilmi baraka caafimaad baraka ammaan baraka cibaado baraka dhan walba ilaahay bishaa nooga bali mxu nooga dhali weeyaan imaangataalamati iyo badbaado oon sharo dhan ka badbaadno dembi noqoya iyo shar jasad iyo qalbi inay noqotoba iyo walislaam islaamnimo rabbi nooga dhali wey bishaan rabbii aniga rabbigay iyo warabuka bishii ayuu marka laba nabiga la hadlaya sal la alay iyo rabuka rabbiga allahu alla weyne weeyaan ilan qaar bisha caabudaan qaar baa dayaxa caabudaan cafwan qaara qoraxda caabudaan qaara xidagaha caabudaan samada caabudaan qaara dhulka caabudaan wahaa kada makhluuqaadka alla caabudaan marka nabigeena wuxuu caddaynayaa adiga rabbi ima tihid ana rabbi kuuma ihi aniga iyo adigaba addoomaan nahay ilaaha ayaana rabbi au nahay jala jalaaluhu wacaduma sulaanuhu wa cinda daarimi daarimi agtii waxaa ku sugan bilmni badbaado iyo iyo nabadgelyo iyo aliimaani iimaan rabbi ou nooga muxuu ahaa nooga dhali weeyaan tirmidi daarimi fii sunani waa xadiis saxiix weeyaan baabun man faara saaiman qof soman qofka afuriya fadligula ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad can zayd bn khaalid aljuhani waxaa la wariyey radia allahu taala arda qala wuxu yihi zayd bn khaalid qaala rasul wuxu yihi sal slm man faara qofka afuriya saaiman qof sooman kaana lahu waxaa u sugnaada milu ajrihi ajarkiisa oo kale hayra anahu laakin anahu ah, laa yanqusu ma nuqsaamiya min ajri saa'imi qofka sooman ajarkiisa alla kama nuqsaamiya shayan waxbna yani qofkii qof afuriyo ajarkiisoo kale ayaa la siinaya laakiin kii soonnaa oo miskiinka ayoo la afuriyey xataa hadduusan miskiin ahayn oo la afuriyey ajarkiisa intaasoo kale lagama taabanay intiisiioo kaamil oo alla siini kan wax afurin waxaa weeyaan ilaah fadligiisa kamid subxaana wa tacaala in labadiiba mid walba dhinac loo dharjiyo tirmidi ibnu maaja daarimi fii sunanihi waa xadiis saxiix weeyaan baabuliftaari lilxaamili walmurdic gabadha mxuu ahaa xaamilada ah iyo gabadha nuujinaysa qofta nuujinaysa ilmaha inay afuraan inay u bannaan tahay haddii ay u baahdaan ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo kontonaad an ibn cabaas caleyh radi allahu taala anhuma anahu cbdullahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi rukhisa waxaa loo rukhseeyey beriga hore lishaykhi qofka waayeelka alkabiiri aadka u weyn iwalcajuuzi haweenayda weyn cajuuzi haweenayda cajuuzada ah alkabiirati ee weyn fii dalika annaga moogta cajuuza waaba cayba soo mogdiin cajuuza laakiin cajuuzada annagu macay ka dhigayna mooyane waa qofka dumarka markii ay weynaata cajuus iyo cajuuza labadabaa la dhahaa cajuus marka cajuuzadii annaga laakiin waxaan u qaadanaa in ay dee caay iyo aflagaade iyo baabka ay tahay dhibkaa maxaa keena ma taqaanaan dhibkaa waxaa keenay qolyahan raafidada ah oo shiicada ah ayaa waxay ku soo horeeyeen taariikh ahaan gobolka ama geyiga soomaaliyeed nimankaas alikhwa sabca niman la dhihi jiray oo shiico ahaa ayaa ku soo horeeyey oo mar imaadeen ilaa waxaa weeyaan eh, xeebahaasoo dhan ilaa mombaasadan xataa way soo gaareen mantiqadaasoo dhan ayay mar yimaadeen waa raggii ka soo cararay badshigii iyo qabashadii xajaaj ka soo cararay ay qayb ka mid ahaayeen iyo kuwo ka dambeyba nimankaas waxaa weyaan alikhwa sabca la yidhaahdo oo raafidada iyo shiicada ahaa niminka ayaga ahaa abcan wax taaiir weyn saamayn badan kama ay tegin laakiin waxyaabo yaryar oo muctaqadka shiicada ah muctaqadka iyo caqiidada shiicada ah ayaa waxaa weyan ay ka tageen waxaa ka mid tusaale ahaan hadda xidigahaas halkaa ku samaysan ood ilaahi subxana wa tacaala ku uumay soomaalida magacay u kala yaqaanaan xidigo waxaa jira la leeyahay waa sayid cali sayid cali oo tooradiisa waa halkaa kaa weeyaan yani ragga qaarna yaqaana laga yaabaa ragga da'yarta aad uma yaqaanaan lakiin ragga odayaasha iyo ragga iyo aad waxbay ka yaqaanaan taa maxay ta marka shiicada waxay aaminsan yihin alrajca sayid cali inuu muxuu ahaa tagay oo kor la aadiyey una soo laaban doona caqiidada ka midta marka koru jiraa waa ka halkaasuu jooga sooma garan marka waxyaabaha cantarwaqashka iyo eh, khusacbalaadkaa oy ummadda eh, ku shubeen ay ka mid ahayd marka nimanka shiicada ay ka mid ahayd marka waxaa weeyaan waxay yidhahdaan soomaalida marka sayid cali marka eh, islaamaha da'da marka ay gaaraan cajuusada ah ayuu marka hufi jiray oo qoorta ad ka wada jari jiray marka waxaa laga yaabaa in baabkaas ay ka timido yani dulmigaas iyo howlahaas iyo caqiidalumintaas ee qolyaha shiicada berigaas ay ummadda waxyaaba yar ku yar taabteen inuu ka mid yahay ayaa suuragal wallahu aclam waayahay aan ku noqdo marka xadid kun sideed boqol iy kontonaad abn cabas radi allahu taala canhuma anahu cbdulahi bin cabas qaal wuxuu yidhi rukhisa waxaa loo ruqseeyey lisheekh muxuu ahaa duqa alkabiir ee weyn iwalcajuuzi haweenayda alkabiirata ee weyn fii dalika arrinka asaga ayaa loo ruqseeyey wahumaa yutiqaani sawm labadooda oo soonka awooda an yuftira inay afuraan ishaa qofka duba waa yeelyahay dumar rag wuxuu noqdoba inuu iska afuro ayaa marka loo ruseeyey o wayucima ay quudiyaan makaana kulli yowmin maalin la arka mxuu booskiisana miskiin qof miskiin ay quudiyaana marka hore loo ruseeyey beriga hore marka qofka hadduu marba da' noqdo raggii dumar wuxuu noqdoba waxaa ruqso ay lahayn inay iska afuraan booskii asaga ahana maalin kasta ay qof miskiin quudiyaan o taas horaanaysa ahayd uma intaa kadib nusikha daalika arrinkaa waa la nasakhay maa nansakh min aayati aw nunsiha nati bkhayri minha aw miliha saas waa tuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala uma inta kadib nusikha dalika arrinkaa waa la nasakh fi hadi aayat ayadan ayaa lagu nasakhay ayaddaa tay ahayd faman shahida qofka xaadir oo minkum idinkan ka mida ashahra bisha falyasumha sooma saas ayaa lagu nasakhay weeyaan wa habata waxaa u sugnaaday marka oo u soo haray lishaykhi qofka duqa ah alkabiir ee weyn iyo alcajuuza haweenayda da'da weynaata alkabiirata ee weyn ida alcajuuz alkabiirati ee weyn ida kaana haddii ay yihiin ajuuz weyaan eh, mxuu ahaa eh, biduuni taa marbuua ajuuz weyaan ajuuza maa ajuuz bilcarabi ida kaana haddii ay yihiin laa yuiiqaani kuwaan awoodin asawma soon aan awoodin iwalxaamilu haweenayda mxuu ahaa xaamilada iwalmurdic itan nuujinaysa idaa khaafataa haddii ay ka baqaan ilmahoodii ay baqaan tan mxuu ahaa xaamilada nafteedii canug u badaya iyo tan kale oo canug iyo nafteeda u badaya hay baaan waamata ay qudiyaan makaana kuli yowmin maal arka booskiisa ay qudiyaan ayaa marka soo hartay weyaan faman shahida minkum shahra falyasum markay imaaday tii hore la nasakh laakiin maxaa soo haray waxaa soo haray qofka waa ah nooc kasuu noqdoba haddii aysoon awoodin inay muxuu ahaa maalin kasta miskiin quudiyaan sidoo kale haweenayda uurka ah iyo tan nuujinayso inay quudiyaan ayagana laakiin ayaga quudintooda maxaa la jiro ma quudin kaligeed oon soon gadaa laga qalaynayna sida loo badan yahay waxaa weeyaan in gadaa laga qalayni lakiin dad baa qaba may lamaba qalaynay lamaba la qalaynayo saas ayay ku dhacaysaa lakiin arrinta iyada waa yaro baciid wallahu aclam waa yahay bayhaqi ayaa soo saaray fi sunan kubra naam hadduu miskiin joogin meeluu miskiin jooga loo dari waa la rari waa la qaadi laakiin meeluu miskiin joogin weli haddaadi maarta horta indaba saartayba weli xilligii muxuu ahaa eh, nabigan uu sheegay sal allahu alay war la degdega waxyiina la degdega eh, intay xaalad dhicin cid idinka aqbasha qof sadaqadiisa la soo bixi markaas weyn doona cid ka aqbasha fa yafiidu lmaalu waatiu nabig yidhi maalki sidii roobkii saa u shumaya iyo saa u shumaya ya dahabka iyo waxyaabahaas iyo marka cid kaa qaadanayo lama arkaba maanta o dhan alla warg waryaa zakada iga qaada waryaa sadaqada iga qaada indha masaariis marka intaa hawshaa la gaarin iska bixi waatuu nabig yidhi sal allahu alay waslem marka xilligii eh, ragga akhyaarta ahaa oo khulafadii qaar ka mid ay soo gaareenna xilli cid zaka qaadata magaalo dhin laga waay ayaa jiri jirtay maxaa yeele maalkii aqniyada ayaa laga qaaday fuqaradina lagu celiyey khalaas dadka dhanba marka waxay noqdeen aqniya baytulmaalkii asaama xoolaha loogu shubaayey futuuxaadkii iyo khayrkii marka dadka dhanba muluuk iyo boqorro ay noqdeen sahal ibn sacd saacidi ninka xakiim ibn xisaam waad ogeydeen inta lacag agtiisa taale marka dambe ya iyo agtiisa taale iyo berigii hore siduu xaaladiisa ay ahayd weeyaan waa yahay xadiidku siddeed boqol iyo kow iyo kontonaad can naafic waxaa laga wari mawla cabdillahi bni cumar raximah llah ana cabdilahi bni cumar ana ibna cumar cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma su-ila waxaa laga weydiya can mar'at haweeney alxaamili eh, eh, mxuua xaamila idaa khaafa dii ay ka baqdo ay u baqdo calaa waladiha canugeeda faqaala wuxuu yidhi tuftiru way afuri wa tudcimu wayquudini makaana kuli yowmin maalin arka booskiisa miskiinan bay quudinaysaa muddan weliba hal mud ayay siinaysaa oo min xintatin gerbi ah qamadiga noocaan noociisa oo fasiilada ku dhow ayaa la yidhahdaa xintada bayhaqi a soo saara weeyaan waaya xukunkan waa sida horan sheegnay oo khilaafkii oo masaladii aan muxua hor u sheegnay baabun maa jaa fii xukmi اlqayi mataga xukunkiisa ayuu baabkan ubaabi lisaaimi qofka sooman hadduu mataga ka warrama mataga labaa loo qaybini qofka hadduu ismatajiyo soonkiisu u buray qadana waa laga rabaa haddii soonka mxuu aha aduu eh, mataga uu soo dardaro oo qofka isagoon muxuu ahaa eh, aanan ismatajinin uu muxuu ahaa toos ugu yimaado marka waxaa weeyaan wuu iska luqluqani waxaa weeyaan soonkiisana waxa insha allahu tacaala eh, dhib ma jiraayo weyaan dhib ma jiraayo iska dhaqi matagi un xadiku sideed boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu arda qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala man daracahu qofkii soo dardaro ayun matag wa huwa saaimun isagoo sooman falaysa calayhi qada qada lagama rabo waman istaqaa qofkiisa matajara falyaqdi ha qadaya abu daawuud tirmidi ibni maajah daarimi wa lafdu tirmidi imaam tirmidi lafdigiisa waman istaqaa qofkiisa mataja camdan si kas isu matajiyo falyaqdi ha qadayo xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan inta waxaan kaga soo baxnay soomkii iyo noocyihiisii iyo afurkii iyo suxuurtii iyo wixii la xiriiray halkan waxaan gelayna insha allahu tacala fasalka labaad alfasl الثaani fasalka labaad aلtaraawiix salaad taraawiixda iyo wa leylat اlqadr leylat qadarka ayaan ka gelaynaa weyaan baabka koobaad baabu fadli salaad taraawiix salaad taraawiixda fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay salaad taraawiixda waad aragteeno yacni salawaadka la tukado xitaa kuwa faradka mararka qaar waxaa is leedahay iyada ayaa quluubta iqbaalkeeda iyo sabarka iyo dhadhanka iyo yacni wax badan aad la yaabaysaa asbaabta keenaysa waad garanaysaano asbaabta keenaysa tan koobaad horta shayaadiintii waa la garbaduubay kuwooda inkaarta qabay waa kaa xirxiran yihiin kii waswaaska iyo balada kugu waday waa kaa garbaduuban yihin tan labaad iyo annaftan alamaara bisuu in wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la amaarat bisuu waa tii uu rabbigan yidhi wa tacaala marka nabi yuusuf calaa lisaanihi marka naftan amaara bisuu xumaanta ku ayadna waa la edbiyo waa la mxuu ahaa waxaa la geliyey eh, seminaar ayaa la geliyey marka tabarteedii jidkeeda ayaa la tusay waa la edbiyey waa la edbiyey soo garan marka waxaa weeyaan eh, nafaxaadka ummaddii oo dhanna cibaadaadka maogta waxyaabaha in jamaaca lagu tukada eh, loo jeeday waxa ugu muhiimsan xataa moraal ahaan iyo qofka markii aad aragto dad badan oo adig kaa tabar daran dad badan oo adiga kaa diin yar dad badan oo waxaa weyaan kaa dhaqaalo yar dad badan oo kaa nicmada la siiyey ay ka yar tahay oo alla subxaana wa tacala hortii taagan oo qaar oyni qaar qur-aan akhrini qaar alla baryi qaar muxuua taagan qaar sujuudsan qaar yacni aad aragto qaar dikriga alla wada adna qalbigaad wuu qoyaya laa shaka lidalika arrinta ayada asal ba ay leedahayo xafsa bintu cumar radia allahu tacala ardaha iyo caaisho iyo saxaabiyaadkii markii ay usoo baxaan salaatulkusuuf qoraxmadoobaadkii ya markay usoo baxeen ayaa waxaa weeyaan inay fariistaan ay ku siganayaan markaas waxay arkayaan dad ayaga waa yeelah oo dumar ah oo taagtaagan iyo rag markaasay eeb ma adiga intaan mxuu ah xoogan qabaad muxuu ahaad abadan marka cibaadaadka watacawanu cala albiri waataqwa ay ka mid tahay xaqiiqatan yani soomaad arkin tusaale ahaan meel baad wada degan tihiin qol baad wada degan tihiin qolka aad wada degan tihiin qof baa cibaadaysani hal qolaad wada degan tihiin qolka isaga marka amaba xaaskaaga ha noqdo amaba ha noqdo waxaa weeyaan ninkaaga ha noqdi qofka dumar ay tahay ama saaxibka degantihin ha noqdo xitaa meelaad loojin degtay oo mxuu qof laba sar kale isla degantihiin qofki marka markuu salaadii cisho soo tukada kadib ood soo guriga imaado uu weyse qaadani wuxuu allo qadaru iska tukani ama uu weyse qaadani dahaaradii ayuu samaynaya wuu fariisani kadibna waxaa weeyaan adkaar anowm ayuu akhrinayaa mucawidaadka ayuu ismarinaya dhanka midigta u saaxanaya adkaartii arinaya twiidsanaya kadibna dha ayuu leey midig ayuusaaaadigaatakaadwaaa ka halaysa ninkan wuuu ka carara ood intaanu mara jannada u raba miyaadan rabin naarta ka badbaadi raba maadan ka badbaadi rabin adiga inkaarta kugu dhacday maxay ahayd adiga laftarkaada waad daajinaysaa marka inaad aad ku qasbanaan markuu soo kaca ood gidooma isagoo tawxiidsan aad maqlaysaa isaga waxaad maqlaysaa waxaa weyaan rab bainii cadaabak yowma tabci cibaadak isagoo dhawaaqi ilaahay o maalinta mxuu adoommada soo saaraysa iga badbaadi dhawaaqi asagoo ku qarwi ayaad arki qofki kula jiifay adna laftirkaagii waad haye markii sideed saac sagaal saac toban saac la gaaro ayuu soo kici musqushu geli uu cadiyaysani uu weesaysani markaasuu alla u jeesani isagoo oyni isagoo rukucsan isagoo sujuudsan haakada ayaad arkaysaa jiifka xataa ma qabanaysid ma qabanaysid yacni hawsha marka in dadka eh, nabigeena markuu leh sal alla alay slam almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalil qofka qofka saaxiibkiia ayuu la diin yahay qofka alla saaxiiba ha ogaado waxyaabahaas waa lidalika waxaa weeyaan almu'minuuna walmunaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf xitaa macruufkaas ay farayaan mararka qaar waxay noqonaysaa bilficli qofka wuxuu samayna ay noqonaysaa wuxuu samayna ay noqonaysaa weyaan marka taraawiixdu waa runtii waa salaad aad u qiimo badan oo wanaag badan wanaag iyo khayr badan lagala kulma marka in aad looga dadaalo weliba la dhadhansado aad bay u fiican tahay qofkan weliba mararka qaar in badan dadka ilaahay subxana wa tacala wuxuu u yeela qofka ahlu khayrka ah ama dadka ilahay uu khayrka in la doonay mar xitaa kuwa aanan qiyaamuleylka aanan tukan jirin marki taraawiixda ay la qabsadaan inay sii wataan boqolaal iyo kumanaan qof oon qiyaamoleyl tukan jirina markay ramadaanka u dhamaada la qabsado oo mar walba ka baxa kuwii muxuuha bacdalcasha dhici jiray inta gruubka ka soo baxa dadka ma ogtahay markii hadda guurka iyo guurla-aanta la yihahdo laba naadiwa laba golowa golaha muxuu ahaa iskaabulada iyo golaha xaasaska soo ma marka sanad walba miiqa iskaabulada ka baxda oo muxuu ahaa golaha xaasas ku darsanta waa badan yihin mogta sidoo kale waxaa weeyaan markii ramadaanka laga baxa dad badanaa golaha ka baxa muxuu ahaa cishaha keligiis iyo labada ragco ka dambeeya iyo witerkan qac laga siinaa ama aanba la samayno muxuu aha laga dhaca oo kusoo biira muxuu ahaa wlmustaqfiriina bilasxaar kuwaasa ay kusoo biraan waxaa weeyaan kuwa ilahay u ammaanay subxaana wa tacaala qaliila min alleyli maa yahjacuun ay kuwaas kusoo biiraan oo gruubkaasa lagu soo biiriya kuwa ilahay u ammaana subxana wa tacala marka ramadaanka aad buu qiimo badan yahay taraawiixdiisi khayrkiisa in aad loogu dadaalo oo weliba ilaahayna inuuna gaarsi subxana wa tacala aan aad u barin ilahna gaarsi subxana wa tacaala oo waxaad wanaag badan anagoo caafimaad iyo imaan qabno iyo amni baabu fadli salaat tarawix salaat tarawix fadliga ay leedahay baabkan u baabay xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu arda anna rasuula rasulka al sal slam qaal rasuulkeena wuxuu yidhi man qaama qofkii istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn dartii iyo waxtisaaban ajir urursi dartii qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama min dembi dembigiisa wuxuu soo hormar o dhan waa la hufaa oo la baabi'iya ayuu nabigeen cadayna sal alla slm buhari iyo muslim ayaa soo saaray waa fadliga ilahi subxana wa tacala yuutihi man yashaa culimada qaar waxay leeyihin waa sakaairta laakiin kabaairta in la raaciyana biqadri niya iyo waxaa weya qofka meesha aad iimaankiisa iyo ixtisaabkiisa iyo baqitaankiisa iyo ikhlaaskiisa u gaaray ayadna suurtagal ilan fadliga ilah buu weyn subxana wa tacala qofkana isagana xataa waxba camal la imaano ilahay aduu rab u dhaafi karaa isagoona xataa toobakeen ayaa ilah u dhaafi kara subxana wa tacaala laakiin iyaan lagu kadsoomin walaa yaquranakum billahi algaruur yacni inaad ilahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa lagu kadsooma ma ahan weeyaan waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajla dadka ahlu khayrka iyagoo wanaag la imaanayaan salaad badan la imaanayaan oo sunna soon badan oo la imaanayaan dikri badan la imaanayaan qur'aan akhrin ayaa haddana waxay oo sadaqo badan la baxayaan oo wanaag la imaanayaan ay haddana waxaa weeyaan yacni inaan laga aqbalin ay ka baqayaan quluubuhum wajla ay ka baqayaan marka qofka inuu muxuu ahaa ilaah walaa yaamanu makr allah ila alqowmu lkaafiruun wa ilaahay marka ciqaabtiisa iyo muxuu ahaa cuqubadiisa waxaa ka aamin noqda dadka un gaalada ayuu rabbigan cadayna subxana wa tacaala xadiidku sideed boqol iyo afar iy kontonaad can abi salamata ibni cabdiraxman waxaa laga wariyey raximahullah anahu abu salama sa'ala caaishata ayuu weydiiyey radia allahu taala ardaaha muxuu weydiiyey kayfa kaanat salaatu rasuuli illaahi sala allahu alay slam nabiga salaadiisa ay ahayd fii ramadaan bisha ramadaan intaad nooga sheekay waa eedadii oo waxay la dhalatay cabdiraxmaan ibn abi bakar wa eedadii weeyaan faqaalat waxay tihi maa kaana muusa inaan rasul rasulka a sl slm yaziidu mid kordhiya fii ramadaan bisha ramadaan walaa fii hayri ramadaanka hayrkii calaa axda casharata rakca toban iyo kow rakca kama kordhin jirin nabigeena sal slm laakiin racadii halka ragca laga yaabaa in baqaro iyo ala cimraan iyo nisa la iskugu dara laakiin teenan qabqabta ah waxaa weeyaan ma ahan waa yahay yusalii arbaca nafar uu nabiga dukan jiray falaa tasl weydiin can xusnihin wanaagooda i watuulihim dhirirkooda uma yusalii arbac nafar uu tukan jiray falaa tasal anha weydiin can xusnihina quruxdooda i watuulihim dhirirkooda uma yusalii alaaan saddex ayuu nabiga tukan jiray sal l slm qaalat cayshtu waxay tihi faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka allow ataraamu miyaad saxanaysaa qabla an tuutira intaadan witr tukanin ka hor miyaad saxanaysaa faqala wuxu yidhi cayshata cayshay ina caynaya labadeed indhood tanaamaana way saaxanayaan walaa yanaamu qalbi qalbigaygana ma saaxdo muminiintana saas inay noqdaan waa loo jibilay u ahaydba laakiin annaga lafteenna qofka isagoo jiif murugti aakhara murugti ciqaabta alle subxaana wa tacaala murugti nafta inay ka dhacdo oo waxaa weye ilen waxaa weye wahuwa aladii yatafahkum bileyl habeenka markaad dhacdo ha aamin noqon inaadan soo kicin idaa asbaxta falaa tantadir almasaa waidaa amsayt falaa tantadir alsabax wakhud min sixatika limaradika wa min xayaatika limowtika marka nabigeena sal l slm maadaama isaga jibilay u ahayd annagana ataa inaan anagoo xataa jiifno haddana aan qalbiga ku hayna geeridii aan qalbiga ku hayna mxuu ahaa ciqaabka alle aan qalbiga ku hayna karaamada ilahay u karaamina muminiinta aan qalbiga ku hayna in muxuu ahaa hawl adag ay noo taallo waa laga maarmaan weyaan buhaari muslim xadiidku sideed boqol konton iyo shanaad can caaishata radi allahu ta an rasuula rasulka al sl slm kharaja wuu baxay daata leylatan habeen habeenada ka mid ah min jawfi leyli habeenka gudihiis ayuu soo baxay oo habeenka bartamihiis oo kale fa sallaa wuxuu ku tegada nabigan sal slm fi lmasjidi masjidka fasallaa waxaa ku tukaday rijaala rag bisalaati nabiga salaadiisa rag baa la xirtay ilaa markuu nabiga dhawaaqay lama kala foge markiiba nabig baa loo yimid aa lagu xirtay fa asbaxa annaas dadku way waabariisteen fataxadau kadibna way sheekaysteen oo xali nabiga ayaa meesha ku tukaday oo ramadaan la joogay masjid ku tukadayoo kadibna rag baa la tukaday hebel iyo hebel iyo hebel iyo raggii muxuu ayaa la tukaday saas ayaa lagu sheekaystay hadal la mid ah faijtamaca aktaru minhum fataxadau way ku sheekaysteen faijtamaca waxaa soo aruuray akaru minhum kuwa kuwa ka badan fasalluu macahu nabiga la tukada habeenka dambeba faasbaxa naas dadku way barisay fatxadatu way ku sheekaysteen arrintii fakaura ahlulmasjidi masjidka muxuu ahaa dadkiisi ayaa bateen min alleylati aalia habeenka saddexaad ummadda dhan boo jugayso tiri kow fakharaja rasulla nabiga alyaa soo baxay fasalluu bisalaati nabiga salaadiisa ay la tukadeen sala allahu alay waslem wabaan ka booday waxbaan ka booday waay falamaa kaanat goortay aata leylatu raabica habeenka faraad markii ay ahaatay cajaza almasjidu masjidkuu buux dhaafay calaa ahlihi dadkiisii masjidka dhanba uu cajisay bud meel la istaago ayaa la waayey meeshu waa yareed ummadda dhan masjidka ka xirtay xataa kharaja nabi kadibna juuqba uma dhihin marka nabigaa la sugayaa ilaa ragga xataa riwaayad kalo cadaynayaan ragga qaar waxaa wey albaabkii nabiga inay garaacaan oy asala asala ay dhahaan dhawaaqaan ay bilaabeen marka waa raggii koleyba dhadhansaday taraawiixdii waa raggi koleyba ka maqnaa inay nabiga la tukadaan calayhi salaatu salaam waa raggi iimaankoodii muxuu naftii laga daciifiyey saxaabada nabigeena sal slam shayaadiinta laga xiray kadibna salaad iyo khayr iyo janno inay cabaan rabaan xataa nabi maxamedna alai sla slam ay ku daba tukadaan calayhi salaatu wasalaam waa raggi nasiibka madnaa xataa kharaja ilaa uu soo baxa lisalaati subxi juuqba ma dhihin salaad subax u soo baxy marka intii kale damba kama gelin markii salaad subax la gaarin unbuu nabiga salaad fajr usoo baxay falama qada alfajra markii salaada fajr uu nabiga gutay aqbala cala nas dadka igu nabiga kusoo jeesta alai sida caadiga ahayd in alamdu lilah naxmaduhu nastaciinu nastaqfiruhu haakada wuxuu arin jir nabigeena iyo ducadu arin jiray ayuu nabiga akhri alayh sl slam kow uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib fainahu shaniye lam yakhfa ma qarsoonaanin calaya dushayda makaanukum makaanu istaagiinni iyo booskiinni iyo xaaladiinna igama qarsoonin aniga daaqadaanoo kale nabiga alayh sl slam markii qiblada ay sidaa tahay daasaan ah, ay tahay mxuu ahaa daaqadaasoo kale ayuu nabiga degnay calayhi sala slam oo waliba dhanka bidaxda ayuu nabiga degnay calayhi sala slam kow igama qarsoomin xaaladiinni laakinnii aniga khashiitu waxaan ka baqay an tufrada in la farad yeelo calaykum korkiina oo fa tacjizuu canha aad ka ayaan ka baqay intaas ayaanu diiday waxaan idin soo baxa bukhari muslim ayaan soo saaray wa fii riwaayati lahuma wadalika arrinkaana fii ramadaan ay ahayd bukhari aa soo saaray weeyaan marka nabigeena sal alla alay slam taraawiix ma tukada mise masuun tukanin jamaacaad dadka maku dujiyey misaajid kuma dujinin wuu ku dujiyey qowlkaas marka qowl waxaan u leehay arrintayda inii weydiinaya waxaa noo imaan doonta nicma nicma albidcatu haadihi ayaa noo imaan doonta dad ba waxay dhihi doonaan taraawiixdu baa bidca intay cibaadaad keenaan ummadda ay muxuu ah cibaadaad u keenaan kadib marka seed wa wadaan oo mxuu ahaa cumarba wuxuu yidhi nicma bidcatu haadihi ayay dhihi doonaan waana imaan doonta insha allahu tacaala marka salaad taraawiixda bidca ma ahan nebi maxamed ayaa sameeyey sala allahu calayhi waali wasalam oo tukaday oo saddex habeen saxaabada dujiyey habeenka afaraadna wuu dujin lahaa weliba wuu ka cudur daarta saxaabadii inaan mxuu wax kale uma baqin waxaan ka baqay in laydinku farad yeelo aadna awoodi weydaan intaas ayada weya naxariis iyo raxmad uu nabiga ugu naxariisanaa saxaabada nabigeena sal slm iyo ummadda nabigeena calayhi salatu salaam ayuu saa u yeelay intaas in la ogaado waa muhiim xadiidkan marka bukhaari muslim ayaa isku raacay la socda xadid kun sideed boqol iyo lix iyo kontonaad can cabdiraxmaan ibn cabdilqaari waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay maa cumar ibn khadaab ayaan mxuu ah la baxay leylatan habeen oo fii ramadaana ramadaan gudihi ah ila almasjidi masjidkaan u baxay waa masjidkee waa masjidka nabigeena sal allahu alayhi waalihi wasalam faida annaasu dadkuaba iyadoo awsaacun kooxkoox mutafariquuna kala tagsan ay yihiin yusalii rajulu linafsihi nin baa keligii dukani oo dhawaaqi ko wa yusali rajulu nin baa uu dukani fa yusalii bisalaatihi arahatu salaadiina mxuu aha koox ayaa ku daba tukani nin baa iska tukani keligii oo meel taagan ko mid baa tukani dhowr qof baad ah, kuwan haddii aan ku ururin lahaa calaa qariin waaxidin mid qaari ahoo keliah lakaana amtal saas ayaa qurux badnaan lahayd oo ka haboonaan badnaan lahayd saas ayuu yidhi weyaan cumar ninkaas marka cabdiraxmaan ibn cabdilqaari ayay isla socdaano dadkii markuu arkay inta qaar baa mxuu ahaa dukani korbaa salaada loo qaado waa taqaanaa jahriga salaad in jahro oo qirada laisku jahro oo lisku mashquuliya nabigeen inuu diiday calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan axaadiid cadcad ayuu nabigeen ku diiday calayhi salaatu wasalaam salaad noqotaya ayuu hayr salaad noqotayaaba lidaalika hal masjid in dhowr jamac lagu ogo waxyaaba loo diiday kamid ay ka tahay weyaan arrinta ayuu arkay uma intaa kadib cazam wuxuu go'aansaday arrinka asaga ahaa fa jamacahum wuxuu ku jamciyey calaa ubay ibni kacb radia allahu tacala ubay ibnu kacb oo quraada nabigeena ka mid sal allahu alay waslam nabigeena carabkiisa ala sl qraan ka qaatay ayuu marka yidhi haye imaam noqo ka bix salaada salaad taraawiixda uma intaa kadib kharajtu waan baxay macahu cumar ayaan la baxay leylatan habeen ukhra ee kale wannaasu dadkin yusalluuna ay tukanayaan bisalaati qaarihim qaarigoodii salaadiisa ay ku xihan yihiin faqaala cumar wuxuu yidhi nicma waxaa nicmana ahaday albidcatu bidca haadihi tan weyaan albidcatu haadihi bidca maxaa la yidhaha marka bidca waxaa la yidhaahdaa wax diintan lagu soo kordhiyey wax diintan lagu soo kordhiyey oo xad lah oo tiro gooni lah oo wakhti gooni lah uusan nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam jidaynin alkhulafaau araashiduun ay jidaynin oona tacabudan wa taqaruban ila allahi caza wajal loo samayna ilaahay in lagu caabudo in alla looga dhawaaba loo samayna taas ayaa la yihahda weyaan marka talaawiix marka maxaan soo marnay tarawix aan soo marnay in nabi maxamed uu tukaday sala allahu calayhi waali wasalam saddex habeenna saxaabada ay ku xirteen aan soo marnay in nabigan uu sii wadi lahaa cilada uu diidayna ay ahayd maxay ahayd in lagu farad yeel inuu ka baqayo ummaddii uu naxariisanayay cala alfardi waataqdiir haddii ay daco lahayd maba dhacini in nabi maxamed uusan muxuu ahaa tukanin oo tarawix uusan tukanin waxaa tukaday sayid cumar radi allahu taala arda sayid cumarna inaan jidkiisa marno nabi maxamedaan amray sal ala slm alaykum bisunatii wa sunati khulafaai araashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binawaajid gowsdameedka ku qabto wa iyaakum wa muxdaaat alumuur waxyaaba lasoo dersiiyo iska ilaaliya markuuna amray jidka in la maro in waxaa weeyaan ab muxuu ahaa jidkiisa la raaca sunnadii khulafaa raashidiina lagu dhego uu nabiga amray sal allah alay wuxuu leeyahay wa iyaakum muhtaat umur waxyaabaha lasoo dirsiiyey arrimaha lasoo kordhiyey oo diinta lagu soo kordhiyey iska ilaaliya tan marka ma ku jirta waa maya waa kuwa nala faray waa waajibaa nogala yeelay abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali wixii ayna fanaan waa sunada nabigeena ka mid sal la alay slam wixii nala faray calaykum bisunati wa sunati khulafaai araashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wamuxtaat umuur marka arrintan in la ogaado lafdan bidcada marka muxuu yah su-aashii laisweydiina bidcada culimada waxay leeyihin waa bidca lugawiya bidca sharciya maahan waa bidca luqad ah oo waxaa weeyaan arintan waa arin nabigan uu sameeyey sala allahu alayh wasalam cumarna amar uu ku bixiyey radi allahu taala arda bidca meel ay ka soo gelays marka lama arko marka fa ina kula bidcatin dalaala wa kula bidcatin fi naar arrinta ahayd ma soo gelaysa waa maya bidcadan waa bidca lugawiya marka marka qolyaha uu qaybina bidcada mid waajiba iyo mid sunna ah iyo mid makruuha iyo mid mubaaxa iyo ya alcumuum waxaa weeyaan qolyaha axkaamta shanta bidcada marina waxaa weeyaan baabka isaga baab jira ma ahan baabka baab jira ma ahan xadiidkan ama kelimadan sayd cumarna marna daliil uma noqonayso culimadan waxay yidhahdeen waa bidca lugawiya yacni arrin horay u jirtay oo la cusboonaysay waa muddadaas maqnaa ayaan soo kordhinay hadii xataa ay bidca ahaan isaga maanta ay u noqon lahaydna oo isaga inuu soo kordhiyey maanta aan dhihi lahayn soo kordhiyey cumar waana la amray adigaa ku amray adiga inaan warkaada yeelno oo diinta wax nooga soo biiriso yaa amray tan sayd cumar ayaa muxuu ahaa na amray sayd cumar nabigaana wuxuuna faray sal alla alay slam calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin min bacdii midda kale waxyaaba layaab kala qofka inuu bidca daba ordo ood wax isaga uusa samay daba orda kumanaan sunana uu ka tago tusaale ahaan hadda bidcada la sameyo waxaa ka mid ah adducaa dubur salawaat marka salaada laga baxay inta la soo joosta kadibna hal mar allahuma rabbana aatina qofka salaamu calaykum salamu calaykum kadibna markiiba imaamkii wuxuu ka bilaabay allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan fi xasanatan waqina cadaaba annaar halkaas ku bilaabaya inta ninkaas uu ku tuntay ood dardaray ood baabi'iyey ood baktiyey sunna arka maxay ahayd oo nabi maxamed u amray sal slam uu samayn jiray sal allahu alay slam markuu nabigeena assalaamu calaykum asalaamu calaykum midig bidax u yihahdo muxuu dhihi jiray riwaayaadka qaar ibn cabaas maa kuna nacrif inqidaءa salaati rasul lah sl ila bitakbiir markii sunada salaada nabigeena markay dhammaashadeeda kuma aan fahmi jirin ilan gadaal meela ku tukanaya amaba masaajidka waa weynaaya ila bitakbir allahu akbar in la yihahdo haddii aadan dhihinna astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah saddex jeer allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da ljalaal ikram allahuma acinii calى dikrika washukrika waxusni cibaadatik allahuma laa manic lima acطayt walaa mucطiya lima nacta wala yanfacu jad minka ljad laa xawla walaa quwata ila billahi caliy اlcadiim laa ilaha illa allah walaa nacbud illa iyah lahu nicmat walahu lfadl walow hanaa xasan laa ilaha illa mkhlisin lahu din walow kuraha alkaafiruun kadibna subxaana allah soddon iyo saddex jeer alxamdulilah soddon iyo saddex jeer allah akbar soddon iyo saddex jeer kadibna waxaa weeyaan muxuu ahaa tawxiidka lagu khatimo kadibna waxaa weeyaan aayad kursi lala imaado qul huwa la birabbi faq rabbi naas min saddex saddex jeer la akhriyo maqhribki iyo salaada subax salaadihii kale mid mid laga akhriyo wix iga aw wixii oo dhan waa la dardaray waa la baabi'iyey markaasaa kadibna waa la yaacaya mishkiladan haystay ka midta waa imtixaan war yaa kuu diray yaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fa huwa raddun wa marka wuxuu leeyahay qaala cumar wuxuu yihi nicma albidcatu haadihi walatii yanaamuuna canha salaadda ay ka seexanayaanna ayaa afdalu ka fadli badan min alatii salaadii yaquumuuna ay istaagayaan yuriidu aakhir leyl habeenka akhirkiisa wa kaana naas dadku waxay ahaayeen yaquumuuna kuwa istaaga qiyaamaleylka awalahu habeenka awalkiisa weyaan marka salaada in waxaa weeyaan qiyaamuleylka la hormariyo waxaa ka fadli badan midda dambe wlmustakfiriina bilasxaar iyo mxuu ahaa man yadcuunii faastajiiba lahu man haakada marka in saas qofku ku guulaysto ayaa waxaa weeyaan waxay u fadli badan tahay in salaada gadaal laga tukada alcumuum marka taraawixda marka waa arrin lisfaray waa nabigeena ayaa muxuu ahaa calayi slat slam dukaday sayid cumar ayaa faray waa ariiq noocaasoo mutabaco bacwaan ah bidcana meel ay kasoo soo geli lama arka wallahu aclam baabu fadli leyla qadri leylataqadrka fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay walxai calaa alabiha leylataqadarka in la dalbo oo la raaraadiyo boorin laisku booray baabkan u baabaya xadidka kun boqol iyo toddoba iyo kontonaad can abi hurayrata taala an arda can inabi nabigana wuxuu ka warey sal sl qal nabigana wuxuu yidhi man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn iyo ixtisaaban ajir uruursi qufira lah waxaa loo dhaafa maa taqadama min dembihi dembigiis wx horumaray ayaa loo dhaafaa waman qaama qofkii istaaga leylata alqadri leylata qadarka iimaanan alla rumayn iyo ixtisaaban ajir uruursi qufira lahu waxaa loo dhaafa maa taqadama min dembihi dembigiis wx horumaray bukhari muslim ayaa soo saaray weeyaan xadid kun sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad can caaishata taala ardaha ana rasuula rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi taxarow baarbaara oo ku dadaala oo ka raadi leylat alqadri fi lwitri habeenada isdhaafka ah oo min alcashri alawaakhiri tobanka dambe min ramadaan bish ramadan ka mid buhari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidku sideed boqol iyo sagaal iyo kontonaad can zirin xubesh waxaa la wariyey raximahullah qal wuxu yhi zirin xubesh saaltu ubay ibnu kacb ayaan weydiye radi allahu taala anu arda faqultu waxaan yidhi ina akhaaka walaalka ibnu mascuudin yaquul wuxuu leeyahy man lam yaqum qofkaan man yaqum qofki istaaga alxawla sanadkii oo dhan yusib layla qadri laylaaqadrka wuu haleelaya sanadkii o dhan qofkii qiyamolelka aan hal habeen ka baaqanin wuu haleelaya laylatqadr faqala wuxuu yihi raximahullah allahu naxariis cbdullah bn mascuud araada wuxuu doonay anlaa yatakila annaas dadka inaynan tala saaranin camalkooda ama ay isku halaynin bisha mxuu ahaa bisha ramadaan ama tobanka dambe ay isku halaynin ama inahu isaga miya qad calim uu ogsoon yahay ninka la yihi cabdullahi bn mascuud annaha laylataqadarka fii ramadaana bisha ramadaan inay kusuganta wuu ogsoon yahay wa anaha iyadana fi ashri awaakhiri tobanka dambe inay kusugan yahay inay kusugan tahay wuu ogsoon yahay wa anaha iyadan leylatu sabcin wacishriin habeenka labaatan todobaad inay tahay wuu ogsoon yahay uma intaa kadib xalafa wuu dhaartay laa yastani weliba isagoonan mxuu insha allahu dhehaynin oo wallaahi ku dhaarana ayuu ku dhaartay anaha leylat lqadarka leyla sabci wacishriina waa habeenka labaatan todobaad faqultu waxaan idhi biayi shayin shaygaba taquulu dalika arrinkaas ad leeda yaa abalmundir abalmundir waa kunyadiisa ninka la yihahdo ubay ibnu kacab kunyadiisa weyaan maxaad arrintaa ugu dhaaranaysaa odan xataa wax ugu soo reebanaynin qaal wuxu uhi bilcalaamati calaamo ayaan ku garanaya ama darteeda u dhaaranaya oo bilaayati calaamadii allatii taasoo amarana ama ahbarna uu noo sheegay rasul rasulka al sal annaha iyada tatlucu inay dhalanaysa yowmaidin maalintaas habeenkaas subaxdeedii ayaan ku dhaarana oon arkay indhayg aan saaray laa laha inaynan subaxda ayada wax shucaca ay yeelanaynin oo iyadoo saafi qoraxda ay bud soo dhahayso ayaan habeenkaas uu nabiga sheegay tiina waan aragnay ayuu leeyahay muslim ayaa soo saaray fii kitaab asiyaam laakiin culimada intooda waxay leeyihiin tanaqul way gurguuraysaa labaatan iyo kowda saddexda labaatan shanta labaatan iyo mxuu ahaa toddobada labaatan sagaalka saasay u gurguuraysaa culimada intooda badan ayay leeyihiin sanadka isagaa marka waxay waafaqday labaatan iyo toddobadii nabigeena sal alla ly slam tusayo isagoo waxaa weeyaan dadkii usoo wada u sheegi rabo ay laba nin qaja ay galeen ayagiia marka mxuu ahaa intuu kala dhexdhexaadinay ayaa la hilmaamsay nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu ducaa ila laylat qadr habeenka laylat qadarka ducada la ducaystay baabkan u baabiy xadidku saddeed boqol iyo lixdanaad can caaishata radi allahu tacala ardaaha qaalat waxay tir caisha qultu waxaan ya rasul rsulka allow ara'ayta ka waran in calinta hadii aan ogaada leylat alqadri aya leylatin habeenka aya leylatin habeenkeebaa leylat alqadri ay tahay haddii aan ogaada maa aqulu fiiha waxaan dhahaa oon ku ducaystaa qaala wuxuu yihi qulii waxaad tirahdaa allahuma allayu inaka adiga cafuwun mid cafin badan ayaa tahay tuxibu jecel alcafwa in wax la cafiyo faacfu canii rabbi iska cafi weyaan tirmidi ibn maaja waa xadiis saxiixa baabu salaati rijaali binisa ragga inay muxuu ahaa dumarka dujiyaan fi tarawix salaad taraawiixda inay dhib lahayn oy fiican tahay ayuu baabkan u baabay xadid kun sideed boqol iyo ko iyo lixdanaad can curwat ibni zubayr waxaa lagu radi allahu ta an arda wa can abiih ana dakwaana abaa camrin ninka wa kaana wuxuu cabdan adoon buu ahaa caaishata adoon uu ah zawji nabi nabiga xaaskiisa sal alla alay slam radi allahu taala an ardaha faactaqat way xuraysay can duburin gadaal bay ka horayso muxuu ahaa minha yani markii ay geeriyooto inuu xur yahay waa mudabarka ninka loo yaqaano ayay samaysay kan wuxuu ah ninka asaga yaquumu mid istaaga oo yaqra'u akhriilaha iyada fii ramadaan bisha ramadaan isaga ayaa salaada ramadaan ka bixin jiray oo imaam u ahaan jiray radi allahu taala ardaha imam abraani ayaa soo saaray xadid kun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad can curwata ibni zubayr waxaa laga wariyey radi allahu taala arda waraximahu ana cumar bn khadaab radi allahu taala arda jamaca wuxuu ururiyey annaas dadka ayuu ururiyey calaa qiyaami shahri ramadaan bisha ramadaan istaageeda oo taraawiixdii arijaala ragga calaa ubay ibnu kacbin ubay ibnu kacbi raggaadi ka bixi wanisaa dumarkiina calaa sulaymaan ibnu abi xamata ayuu yii ka bixi bayhaqiya soo saaray baabu cadadi rakcati taraawiix taraawiixda racooyinkeeda cadadkeeda ayuu baabkan u baabay xadidku sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad can yaziid ibnu ramaan waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi raximahullah kaana nas dadku waxay ahaayeen yaquumuuna kuwa istaaga fii zamaani cumar cumar zamankiisa radi allahu ta arda fi ramadaan bish ramadaan bialaai an wacishriina rakcatan saddex iyo labaatan ragca ay istaagi jireen bayhaqi a ah soo saaray xadidku saddeed boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi khasiib waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi raximahullah kaana wuxuu adiya umuna suwayd ibnu khaflata ayaa imaamnu ahan jiray fii ramadaan bisha ramadaan fa yusalli wuxuu tukan jiray khamsa eh, eh, eh, tarwiixaat shan nasasho cishriina rakcatan labaatan rakca witerkina waa ka dambe waa saddex iyo labaatanka weyaan bayhaqi a ah soo saaray marka kow iyo labaatankana caaisha dadkii ariiqeeda maray radi allahu taala ardaha oo nabigeen uusan kow iyo toban ka badin jirin fii ramadaan wa fii hayrihi oo bukhaari muslim ku sugan ayay mareen waa ariiqa hadda annaga aan marno oo dhaqankeenna ah dadka labaatan iyo saddexdan halkan ayay mareenoo xarameynka sidii lagaga tukada waa masaajidaha kale oo ku yeela sacuudiga oo kale mid labaatan iyo saddex laga tukada ma jiro dhammaan waxaa lagu tukadaa kow iyo toban laakiin labada xaram miiqaa lagu tukadaa saddex iyo labaatan hada wallah aclam w sal l sl abdi rasul mustafa